bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wmin usuli ahli الsunati aلtasdiiq bkaraamaati اlأwliyaa wma yujri اllahu clى أydihim min khawariq اlcaadaati fi anwaci اlculuumi wاlmukaashafaati wa anwaci اlqudrati wالtaأhiiraati ilى akhirih <clears throat> Eh, waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiida alwaasitiya lisheikh اlislaam ibni teymiya raxmat ullaahi calayh yaquulu wa min usuuli ahli sunna dadkii hore uu kuu soo tilmaamay ahlu sunna waljamaaca ahaayeen walfirqatu naajiyatu lmansuurana ahaayeen usuusha eh, oo ay rumaysan yihiin waxaa ka mid eh altasdiiqu inay rumeeyaan bikaraamaati alwliyaa dadka awliyada a ah, karaamaadkooda inay rumeeyaan karaamaat jamcu karaama weeyaan waa tan tacriifkeedana uu kuu sheegi doono alawliyaa jamcu waliyin waay marka weli waxa weeyaan nin ilaahay ka weli yeeshay oo asigaa subxaanahu wa tacaala caabudayo wayamtithlu awaamirahu wayajtanibu can nawaahihi welikaasaa la yidhaahdaa tacriifkiisana ilaahay baa inoo sheego alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun man jamaca bayna aliimaani biاllaahi waataqwa fahuwa waliyun lilaahi marka weliga waxaa weeyaan man kaana taqiyan lilaahi kaana waliyan waliya allah sidaas weeyaan marka karaamaadkii musanifka noo fasiro wuxuu iri wamaa yujri اllaah wamaadaas waa asigoo yiri atasdiiqu bikaraamaati alawliyaa in la rumeeyo weyaan wamaa wahiya ma yujri llaahu saas le wahiya ma yujri llaahu ilaahay wuxuu dareerinaya weyaan calaa aydiihim calaa aydi awliyaaihi min khawaariqi alcaadaati caadaadka waxa oo dhambalaya oo macnaha caadada bani aadamka waxa lagu yaqaana wax ka duwan ee ka baxsan khaariq waxaa la waxa waxaas ka baxsan في anwaaci alculuumi culuumta noocyaalkeeda iyo walmukaashafaati wixii oo loo cadeeyo iyo wa anwaaci alqudrati wax oo gaar ahoy kari karaan dadka ayna kari karin oo ayagala karsiiyo iyo wataathiiraati waxyaalo badan oo ayaga ay saameyn ku yeeshtaan marka taas waa tacriifkii marka waxaa weeyaan hunaaka mucjiza wa hunaaka karaama wa hunaaka sixrun mucjiza waxaa layihahdaa maa yujri llahu calaa yadi min anbiyaai illahi tacaala wixii nebi ou keeno oo khaariq ilcaada ah waa waxa weeyaan mucjizaa laleeyahay wax keeni karoo ayaga aan ahayn ma jiro dadkay caajis gelinaysaa inay ahlu eh, ahlullaahi yihiin oo in lagu rumeeyo ay waajibtaana ilaahay ugu ta'yiidinayaa ko eh, wixii oo mukhaalif aw mukhaariq ama khaariq lilcaadaat ah oo calaa yadi waliyin mustaqiimin calaa amri illaahi ka yimaadana karaamaa la leeyahay nin gaal ah ama nin faasiq ahoo macsi i xumaan lagu yaqaano wixii ka yimaadana agtiisane waxa weeyaan sixir iyo wa atbaacihi wixii asiga lamid ah weeyaan shacwada iyo sixir iyo waxaas weeyaan marka qofkaa laga fiirina waxay ka imaanayaan hadduu nebi yahayna waa mucjize wixii ka yimaado khaariq lilcaada haddii nin nin toosano lagu yaqaano daaca iyo istiqaamo itibaacu sunna lagu yaqaano wax caadada bani aadamka ka baxsan hadduu la yimaado karaamaa laleeyahay nin xun hadii qofkii ou yahay wixii ka yimaadana shacwada iyo wama yaliiha weeyaan marka nuqdada koobaad oo in lagu ogaado ay tahay waxa weeyaan qofka karaamada uu ka imaanayo labadaas shay aayada sheegtay waa inuu jamcistaa an yakuuna muminan billaahi wa an yakuuna muttaqiyan lahu labadaas shay markii laga helo yaa la dhihi karaa wixii ka yimaado khaariq lilcaada a waa karaamo nuqdada koobaad weeyaan nuqdada labaad karaamada ilaahay qofkan wuxuu u siiyaa imaa ta'yiidan lahu aw icaanatan aw nusratan waxyaalo badan bay ku timaadaa asiga xaqa uu sheega dadka ugu yeera ilaahay inuu ku ayido ama ilaahay in ugu kaalmeeyo ama in eh, dhib ku jira ilaahay uga bixiyo karaamada wax sidaa ku yimaado waaye nuqdada labaad nuqdada saddexaad karaamada ma aha wax jeebka ku jiro oo sidii sixirka iyo shacwadada loo barto qofkan shacwadada ah shayga uu dadka indhaha uga ugu khaldayo waa wax intuu bartay mar kasta soo celi haddii la waa ku soo celcelin karaa maanta dhan waa xirfo sixirka iyo iyo shacwadadaas waa xirfo waay oo qofkii uu baranayo kulamaa oo waqti doona uu keenayo karaamada saas ma ah wa adiga jaab kugu jira ma ah wax ilaahay subxaana wa tacaala markuu rabana inuu kaa muujiya ou ka muujinayo marka kalena eh, aynan kaa muuqanayn eh, waa maxay ninkan welibuu noqday karaamo fulaaniya lagu jira aa la siiyey kula marra waa samayn karaa macnaheedii ma ah waxaa laga yaabaa hal mar inay qofkan ka daahirto waxaa laga yaabaa anwaac mutacadida inay ka timaado laakiin xirfo gooni loo siinayo oo marku rabo uu samaynayo ma aha xaalaad oo gaara ah in lagu siiyaa laga yaaba nuqdada saddexaad oo muhiimka ah nin kasta ay karaamo ka daahirto ma aha inuu dadka kale ka fadli badan yahay ma aha waxaa laga yaabaa nin mafduul ah inuu ilaahay karaamo siiyo liduruuf mucayana dad badan oo ka faadil oo ka fadli badanna ay la socdaan ama ay joogaan adduunyada wax karaamana ay ka muuqanin nuqtadaas waa nuqda muhim jiddan ah nuqdada saddexaad oo afaraad waxa weeyaan qofka hadduu karaamo oy ka muuqato macnaheedi inuu maqaam ilaahay wax uu la lahaaday uu gaaray ma ah dadka juhaalka oo cawaamada ah ninkan weliga ah oo la sheegayo karaamada ay ka muuqato waxay u daba ordayaan dannan minhum ilaahay inuu xil saaray inuu koonka wax ka maamulo bilcagsi waxa weeyaan qofkaas wanaagsan wanaagga inaad kaga dayatid waa leedahay oo daacada siduu u sameynaa sunnada nebiga u ku dayanaa inaad ka baratid laakiin wax ilaahay gaar uu leeyahay inaad ka codsatid wax uu aada shaqo ku leeyahay ma ah marka eh, marka waxaa weeyaan qofka bani aadamkaa ah, mahmaa balaga min alkaraama fa huwa cabdu lilaahi tabaaraka wa tacaala nebi ha ahaado malag ha ahaado wax ilaahay waxlale ma jiraan marka in qofkii u yiraahdo aniga karaama iga muuqatay marka wax kasta janno iyo naar aniga halayga soo doonto ninkaas waa nin saaxir a weeyaan marka wmaa yujri اllahu calى aydiihim min khawaariq اlcaadaati fi anwaaci اlculuum culuumta noocyaalkeeda waxaa kamid a baa la yihahdaa abu bakrin radi allahu canhu yaa wuxuu sheegay zawjadiisoo uur leh inuu yidhaahdo zawjadayda gabar bay wadaa inuu yiri oy sidii noqoto marka gabadhina ay ku dhashay marka waxaa weeyaan wax qeyb ahu ilaahay si goone culum uu ogeysii wa mukaashafaadka waxaa kamida ah wixii qofka loo faydo cumar bnu khadaab radia allahu canhu jeesh ou diray ee dhulkaas ciraaq iyo faris iska galaan eeraan iska galaan ka dagaalamayeen yaa asoo madiina ka khudbaynayo ay saxaabadii wada dhegeysanayaan yaa khudbadii siduu u waday buu hadalka intuu gooyey wuxuu iri yaa saariyatu aljabala jabal yaa saariyat ljabala jabal buu iri saariya waa ninkii qaaidka jeeshka madaxda ka ahay marka culays baa jeeshkii muslimiinta ahay lasoo gudboonaaday markaasuu meeshii ilaahay ka tusiyey cumar bn khataab markaasuu yidhi saariyow jeeshka waxaad yeeshaa jabalka dhabarka gisho sidii cadowga uu afarta gees kaa hareeraynin marka sidii markuu u khabray baa waxaa la weydiiyey waxaad ku hadlaysa waxaan fahamnay ma aha waa maxay markaasuu sida dadku u sheego wuxuu ri jeeshka dhibkaas kusoo eh, kusoo gudboonaaday baan aan la hadlay buuri markuu saariya soo noqdo jeeshkiina siduu ku badbaaday baa wuxuu ri cumar hadalkiisaan maqlay buu oo sidaas dhahay awaamirtina waan fuliya ilaahina waan ugu badbaadiyey waa waxaa weeyaan wa waa shay thaabit oo maktuub fi kutub اtaarikh wasiyar ku wada qoran biasaaniid saxiixa wa anwaaci اlqudrati wالtaأhiiraat qudrada noocyaalkeeda waxaa kamid a baa la yihahda kama qaala shuraaxu kitaabina maryam bintu cimraan markii ay uurka ay qaaday ee foosha ay ku timid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iri huzii ilayki bijidci nakhlati tusaaqid calayki rutaban janiya waa qof oo dumar ah oo haddana fool ku jirto geed timir ahoo intaa dhulka ka baxsan inay lulluli karto waxa weeyaan wax oo ay caadada ku dareersatay ma ah laakiin awood oo qudro ilaahay wuxuu siiyey ayadoo saxaaladaas dacfiga ku jirto in ay awood u heshay inay ay geedii timirta aheyd ay dhaqdhaqaajiso markaas kadibna ay usoo usoo daadato rutabki oy sidaas markaa raashin ka dhigato ayib markaasuu musanifku wuxuu uri walma'thuuru inta la lasoo guuriyey can saalifi lumami umamtii hore waxa laga soo guuriyey oo fii suurati اlkahfi kahfi suuradeeda ku jira iyo wagayriha iyo wa can sadri hadihi اlumma ummadan qeybteeda horo dadka laga soo guuriyay waxa laga soo guuriyey oo min asaxaabati ah wataabiciina ah iyo wasaa'iri firaq alummati ah macnaha wlmathuuru marka walma'thuuri dheh wa min usuuli ahli sunnati altasdiiqu bikaraamaati alawliyaa iyo walma'thuuri watasdiiqu bilma'thuuri w saasay noqonaysa in la rumeeyo wixii laga soo guuriya can saalifi lumami umamtii anaga umamteena ummadeenna ka horeysay oo fii suurati اlkahfi wagayriha suurat اlkahfi maxaa ku sigan maxaa ku sugan qisadaas macruufka asxaabu اlkahfi la yidhaahdo dad mushrikiin ay ku dhex noolaayeen shirkigii inay la qaataana ku adkaatay iimaankii inay kula dhex noolaadaanna way u diideen way ka haajireen aawow ilaa kahfin godkii bay iska galeen ilaahay subxaanahu wa tacaala mujiz karaamo wuxuu u siiyey inay saddex boqol sano iyo dheeraad ay ku noolaadaan godkaas oo korkoodina u googo-in gaajo ayna u dhimanin dhibna uusan soo gaarin saddex boqoloo sano qabriga qofka asagoo haddii la geliya siduu noqonaya lafalafihiisa xataa caraday ku darsamayaan wa maca daalika intaasay noolaayeen waa karaamo dadkaas ilaahay ou siiye ta'yiidan limaa hum calayhi min alxaqi waa qisadooda macruuf waa cid kastaba waa taqaana ayib io wagayrihaa maryam binti cimraana ka mid ah oo raashiinkii sayfka ana marka helaysa wakhtiga shitaa la joogo ou zakariya la yaabo yiri anaa laki hada qaalat huwa min cindi illaahi in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab raashiin ay soo shaqaysanin suuq ayna ka soo gadanin yaa qolkii ay ku joogtoy ku xirado mixraabka eeday raashiinka ilaahay ugu keenay jala jalaaluh waa karaamo weeyaan waa badan yihiin waxaa kamid a asxaabu lgaar dadkii camalkooda ilaahay ku tawasuleen ee jabal dhan ee ku soo jabay ee ilaahay uu ka dul qaaday karaamaday qeyb ka tahay waa badan yihiin marka qisasta sidaas oo kale a umamtii hore aaday u badan tahay waxaa sidaasoo kale laga soo guuriyey can sadri hadihi اlumma min aلصaxaabati wالtaabiciin wixii aan sheegnaaba kamid maa ra-ahu abu bakrin iyo cumar bn khaaab waxyaalaha oo haabitka waxaa kamid ah alcalaa bn اxadrami ee bad ee ku dhex socday ee ay u noqotay sidii jidkii oo kale ah silat ibn ashyam nin la yiraahdo dameerkiisii faraskiisi intuu hortiisa ku dhintou ilaahay ka bary in uu soo nooleeyo ilaa uu jidki meeshii rabo uu ka gaaro waa uu soo nooleey alaabtiisa uu ku qaatay gurigi markuu alaabti laga dejiyana horey ka baktiyey marka neefkii uu macnaha waa daabadii aan ujeedaa baktis marka waxa weeyaan waana asaaniid oo saxiixa oo thaabita ah weeyaan wasaa'ira fira wasaa'ira firaqi اlummati ummada firaqdeeda inteeda kale waxa laga soo guuriyey waa badan yihiin wahiya karaamadii mawjuudatun weeyaan fiiha fi hadihi اlumma ilaa ywmi اlqiyaama marka annaga inaan ka cararno dadka mushacwidiinta aad awgeed iyo saxarada na gaarsiimaysa karaamada inaan inkirno laakiin maqaamka ay leedahay baa la dejinayaa waa wax ilaahay qofkan khaariq alcaada uu siinayo ta'yiidan wa nusratan wa icaanatan yaa loo siinayaa <clears throat> dadka kale inuu ka fadli badan yahayna ma aha ilaahay inuu wax la yeeshay ma aha xirfo uu gooni u yeeshto marku raba keena mana xaalaad baa sidaa qofka ay ugu imaanaysaa marka qaarkeed xaale xarija markay ku jirto waa uu imaanayaan waana dhici kartaa ilaa yowmina haada inay ka timaado laakiin xirfo gaar a ah ma aha haddana dadka in laysku soo daba fayliyo la yidhaahdo ninkan karaamo u gaaray khalaas asiga marka hala socdo ilaahay buu wax la yeeshay la yidhahdana ma aha marka waxa weeyaan qofkii waxaa lagu xiraya siday aimada u yiraahdeen ninka haddii uu eh, badda ku socdo ama ou buubo lama dhahayo waxaas waa karaamo ilaa horta camalkiisa lagu miisaamo ilaahay kitaabkiisa iyo sunadiisa sidaasuu imaamu shaafici wa gayruhu ay yidhaahdeen xataa idaa ra'aytum الrajula yamshi calى اlmaai wa yuxalliqu fi اljawi falaa tusadiquu bima yaأtii bihi xataa tacriduu acmaalahu calى kitaab اllahi wa sunati rasuulih waxa weyaan waa loo fiiri miisaan ayaga waayo nin dhahay dadkii markii salaadii la aqimo iska dukadaana makaan kusoo dukado haya wax jira ma ah waxaa la rabaa inaad sunada nebiga iyo acmaasha oo faray dadka inaad ugu horeysidaa la rabaa taqwadi iyo khayrkii iyo acmaashi laakiin waxa la cuna lacag hala qaata dadka inaad kaga duwan tahay markii cibaado lala yiraahdana aad tiraahda may aniga waxawaa meel kalean aadaya wax jira maaha nabiga aleyh salaatu wasalaam wahuwa afdalu makhluuqin ummadiisa hal salaad kalama dib marin ma dhihin weligey makaan kusoo dukanaa baldadyahu sii dukada nabiga aleyh salaatu wasalaam ma uusan dhihin ninkii yidhaahda wuxuu nabiga la imaana waa la yimidne waxa weeyaan waa dajaal min adajaajila markaasuu musanifku wuxuuri huma min ariiqati ahli sunna waljamaaca waxaa kamida ariiqadooda itibaacu aathaari rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa sunnadiisa oo la raaco baatinan wa daahiran baatinan wa daahiran laga raaco daahirka wax la muuqdo waay oo macnaha waxa weeyaan wixii lays faray oo la imaanaya baatinkana waxa weeyaan alyaqiin wاtasdiiq wاlmaxaba waxaasoo dhan qalbigiisa qofkii inay ka muuqataa la rabaa iyo waxa weeyaan iyo watibaacu sabiili الsaabiqiina dadka hore jidkoodii oo la raaca alawaliina ee horeeyeen min almuhaajiriin walansaar waxaa weeyaan wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacahum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu haddaad rabtid ilaahay inuu raalli kaa noqdo ridaallaahi wuxuu ku kooban yahay labadaas shay qofkii ima an yakuuna min almuhaajiriina walansaar wa ima an yakuuna lahu mutabican ayagaas inuu raacsan yahay ayagana maxay sii raacsan yihiin rasuul اllahi sal اllahu alيh wasalam sidaasaa la rabaa marka in dadkaa la raaco iyo watibaacu wasiyati rasuuli اllaahi nebiga dardaarankiisi oo la fuliyo la raaco xayثu qaala calaykum bsunatii wa sunati اlkhulafaaءi الraashidiina almahdiyiina min bacdi tamasakuu biha wacaduu calayha bالnawaajidi wa إiyaakum muxdathaati اlumuuri faina kula bidcati ضalaala xadiidkaa saxiixa ah calaykum bisunatii buuri nabiga dad yaw sunadayda qaata iyo wa sunati alkhulafaa'i araashidiina dadkii khulafada ahay oo aniga khaliifka iga ahay oo abuubakrin iyo cumar iyo iyo cuthmaan iyo cali ay ugu horeeyaan sunnadooda raaca alraashidiina ee hanuunsanayan almahdiyiina ee la hanuuniya min bacdi marka waxay daliil u tahay haddii eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam sunadiisa aan weyno ay meesha wax ku soo aroori wayso khulafaau raashidiin maxay qabteen maxay ka sameeyeen ana leenahay liannahu waxa weeyaan waa dad na hanuunsan lana hanuuniyey waay walidaalika haddii sunada nebiga aysan meeshii oolin eh, kitaabkii ilaahay maala masalana la wajahday masalada lam najidhaa aw lam najid xukmaha fi kitaab illahi walaa fii sunati rasuulihi laakiin waxaan aragnay abubakrin oo arintaa wax ka sameeyey sidaas abubakrin aan ku raacayna wa sunati اkhulafaaءi الraashidiin in yuطiicuu abaa bakrin wa cumar yarshudu yuu nabiga caleyh الsalaatu wasalaam yiri tamasakuu bihaa qabsada wa caduu calayha bالnawaajidi gowsaha dambana ku qabsada macnaha kinaaya can shidati tamasuga loola jeeda waxa markaad jeceshahay yaa aad ilkaha gacmaha keligeed uguma dhaafa ilkahana waa lagu qabsadaa wa iyaakum iska ilaaliya iyo wa muxdathaati alumuuri umuurta teeda lasoo oo lasoo diriyo oo dib laga keeno maxaa yeele fa ina kula bidcatin bidca dhammaanteed dalaala weeyaan fiiri marka masaladaas waa muhim muxdathaati alumuur kuma jirto waxaan mukhtaracaadka ah oo adduunyada dadka ay soo ay gaareen mathalan kombyuutar diyaarada teleefoonaad jidad waxyaalahaas waa umuur dunyawiya nebigu wuxuu ihi antum aclamu biumuuri dunyaakum baabkan waa furan yahay ninkii asbaabteeda la yimaadana ilaahay uu koonkan asraartiisa wax buu ka baraya taa waxa weeyaan midda bani aadamka ay u leeyihiin famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur waa lays amray inaan aan kownkan wax aan ka bara karna aan ka baran laakiin midda mamnuuca waxa weeyaan diinta ilaahay uu soo dejiyey in wax lagu kordhiyo ama wax laga nusqaamiyo haddii wax lagu kordhiyana waa bidca idaafa la yidhaahda haddii wax laga reebana taqsiir weeyaan oo salawaadkii haddaad tiraa salaadii subxeed waa dhib badan tahay wakhtigaana qabowga aaduu u badan yahay salaada subxeed waa la yska dhaafi karaa wax diintii wax laga xadfay wa haddaad tiraa salaada subxeed waaba ku macaansanay hal ragca aan ku darno saddex aan ka dhignane waxa weeyaan ziyaado waay labadiiba waxa weeye waa lagu eh, waa lagu gaaloobaya hadba idaafada intay la eg marka nabiga fa ina kula bidcatin waxaa laga jeedaa fii diin illaahi diinta waa waa shay ma'thuur ah imaa fi kitaabin aw sunnatin wixii kale oo acmaashan kale oo macnaha axkaam alcamaliya usuul loo raacay leedahay oo ima an najida laha aayatan muxkama aw sunata thaabita aw ijmaaca alummati aw alqiyaasu calaa hadihi thalaatha qofkii ilaahay fahmi siiyane mas'alo kastoo soo diriirsato ima inuu aayad u helo ama suno nebigu u helo ama ijmaac u helo ama uu intaa uga qiyaas qaato wax lamid ah marka waxa sidaas sidaasa xukumka axkaamta lagu dhisaya waxa kaloo caqiidadana wax ijtihaadaad u baahanba ma ah liannahu ilaahay wixii u sugnaado min asmaa wasifaat ah anaga waxna kama goyn karno waxna kuma dari karno marka wax oo hadda casriga waa isbedela ilaahay isim dheeraadha ah loogu daro lama dhahayo ambiyadii ilaahay intu ilaahay soo dira unbaa nebi mid kaloo hadda waa iktishaafna laleeyahay ma jirto almalaaika hiya almalaaika wاlkutub hiya alkutub wاliimaanu biاlqadari huwa huwa maa yatagayar marka alusuul maa tatagayar hiya thawaabit baa la yihahda ijtihaad ma galayso marka wuxuu uri musanifka wayaclamuuna waxay ogyihiin ana asdaqa alkalaami kalaam waxaa ugu run badan kalaam ullahi wa khayra alhadyi hadyina waxaa ugu khayr badan hanuun hadyu muxamadi sala allahu alayh wasalam wkhayr اhudaa huda muxamadin waa la dhihi karaa laba riwaayada kusoo kala arorto wayuhiruuna way doorayaan kalaam allahi ilaahay kalaamkiisa yay ka hormarinayaan calىa gayrihi ilaahay kalaamkiisa waxaan ahayn oo min kalaami asnaaf الnaasi dadka asnaaftiisa kalaamka ay leeyihiin kalaamki ilaahay bay ka dooranayaan bimacnaa yuqadimuuna kalaam allahi calaa kalaami gayrihi wa yuqadimuuna hadya muxamadi sala allahu alayh wasalam calaa hadyi kuli axadin qof kasta dad baa marka nebigaas sidaan sameeyey markii la yidhaahdo markaasuu imaam fulaanna saan uu yidhi war nebiga dad lama barbar dhigo ninka aad sheegaysood hadalkiisa nebiga aad hadalkiisa barbardhigaysa asigaa waxaa la amray laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana qul in kuntum tuxibuuna allah faatabicuunii yuxbibkum allah wmaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wmaa nahaakum canhu fantahuu man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah ummadda dhan baasaa lagula hadlay marka hadalka nebiga ou leeyahay qof kale hadalkiisa lama barbar dhigi karo oo markaad tiraahdid sidaanuu nebiga calayh salaatu salaam yiri marka dhihi maysa imaam maaligna saanuu yiri imaam maalig nebiga wax lama laha bal asiga waxa weeyaan waa cabdun oo min fardu min umati muxamed yajibu calayhi wa calaa gayrihi itibaacu rasuuli sala allahu alayh wasalam sunnada nebiga mid baad dhihi kartaa nebigaasan yiri markii lagu yirah waxaad dhihi kartaa hal haada alkalaam thaabit can اnabiy sax hadalkan intaanan horta aanan aniga adiga aanan kuwada hadlin nebiga ma ka sugnaaday a sunnada nebiga waxay u baahan tahay altaakudu min sixatiha wa thubuutiha marka alistidlaalu markii horta eh, sunada la istidlaalaya horta waa in la sugaa waad leedahay waa sugan tahay bukhaarigaa wariya muslimaa wari fulaana wari waa saxiix ko nuqtada labaad waxaad leedahay hal hadihi sunna alatii tastadulu biha hal hiya tadulu cala alxukmi hada haddane waa masalada labaad liannahu waxaa weeyaan qofki waxaa dhici karta xadiid inuu daliishto xadiidkina thaabit laakiin laa yadulu alxadiidu calaa hada alxukmi oo qofkii fahmigiisay la noqotay laakiin ma aha marka waxaan u baahannahay inaan idhaahdo bal annaga iyo adiga sidaan ku kala baxno sunnada nebiga aan raadina culammadii waxay ka yidhaahdeen hal hada alxadiid yadulu calaa hada alxukmi am la maxaa lagu fasiray ee nin kasta inuu yidhaahdo xadiidkaana aniga la imid waxa weeyaan wuxuu daliil u yahay mas'aladaydan cid kalena weydiin maayo aniga waxaan ku lehy xadiidka waa thaabit laakiin xukumkan daliil uma noqonayo macnihiisa sidaas waa marka waxaan ku kala bixi karnaa alrujuuc ilaa kalaami ahlicilmi fii ma qaaluuhu fii bayaani hada alxadiid ayib walihaada sumuu waxaa lagu magacaabay ahla alkitaabi wasunna jamaacadan maadaama nebiga hadalkiisa iyo hadalka ilaahay ou leeyahay waxa kale ay ka hormarinayaan yaa waxaa la yihahdaa ahlusunna wاljamaaca wa sumuu ahla اljamaacatina waa lagu magacaabay lianna aljamaacata hiya alijtimaac weeyaan oo calaamada ay leeyihiin xaqa ku kalama tagaane way isku waafaqaan marka liana aljamaaca hiya alijtimaac wadiduha diduha alfurqa ayadoo lagu kala taga baa la yidhaahdaa ayib marka fiiri waxaa lagaa rabaa haddii ahlu sunna aad ah tahay sida sunnada nebiga in loo raacaad ugu dadaalaysid yaa la rabaa ummadda in midnimadoodina aad ku dadaashid liannahu haakada macnaheedii ma aha alxirsu calaa ijtimaaci annaasi calaa xisaabi alxaqi ma aha laakiin dadka ahlu xaqa waxaa lagu yaqaanaa inay mujtamiciin ay yihiin oo iswada wataan liannahu nusuustii yaa ku amrayso wactasimuu bixablillaahi jamiican marka calaamada lagu yaqaana waxa waaye annahum mutabicuuna lisunati اnabiy wa mujtamicuuna cala alxaqi wاlakhdi bihi sidaasaa lagu yaqaanaa siimaahum calaamaadka lagu yaqaana saas weeyaan wa in kaana lafdu ljamaaca haba iska ahaado qad saara sman inuu noqday linafsi اlqowmi اlmujtamiciina luqa ahaan markii la yidhaahdo dad kastoo meel wada fadhiya jamaaca lagu magacaaba laakiin luqa ahaan saas ahaatee laakiin istilaax ahaan waxaa loo yaqaanaa dadkii sunnada nebigana qaateen xaqana ku ijtimaaceena loo yaqaana laakiin bimujarad اlijtimaac ma ah inahum mujtamicuuna calaa kalimati اlxaqi yaa lagu yaqaana dadkaas ayib markaasuu musanifku wuxuu iri wahum yazinuuna wاlijmaacu huwa alasl الthalith aladi yuctamadu calayh fi اlcilmi wاddiini markuu kitaabkii iyo sunadii ou soo sheegay you iri wاlijmaacuna huwa alasl الthalith asalka saddexaad weeyaan aladii asalkoo yuctamadu calayhi la ictimaadayo fi اlcilmi wاddiini ummadii naga horeysay haddii wax intay lasoo diriyaan hal shay isku raacaan annaga xaq uma lihin inan idhaahdo waan khilaaf saxaabada hadday shay isku raacdo taabiciinta uma banaana inay khilaafaan haddii mas'ala fii waqti taabiciin ay soo diriso oy si isugu raacaan annaga nooma banaana inaan ku khilaafno wahaakada waxaana uu daliil ah waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wa nuslihi jahannama wasaa'at masiira fiiri ninkii nebiga khilaafaa la yidhi ama dadkii mu'miniinta jidkoodii ay isku raaceen waxaan ahayn qaato naaru jahannama loogu abaalmarinay marka waxa weeyaan ummadana laa tajtamicu calaa dalaala kamaa warada can الnabiy sal اllau alيه wasalam bialfaadi mutacadida ina ummatii laa tajtamicu calaa dalaala biriwaayaatihi xadiid haabita awaay ummadda dalaala kuma ijmaacayso liannahu ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu nebigiisa noo sheegay in laa yazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi inay yihiin marka ummadoo dhan say u joogto baatil iskumama raacayso oo xaqi ka lumayso dad xaqa haysta waa la arkaa marka kownu lummati ijtamacuu calaa shay yadulu calaa annahu alxaq sidaas weeyaan marka ijmaaca min aladila oo usuul اladila ay kamid tahay alkitaabu wالsunatu wاlijmaacu sidaas weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri wahum yazinuuna way miisaamayaan bihadihi اlusuul الthalaatha saddexdan asal oo kitaabkii sunada ijmaaca jamiica maa calayhi الnaasu dadka waxay ku sugan yihiin dhammaantood ay ku miisaamayaan oo min aqwaalin iyo wa acmaalin ah dadka aqwaasheedoo dhan waxay u bandhigayaan ilaahay kitaabkiisa sunnada nebiga iyo ijmaac umma wixii waafaqana aqwaashaas way ka qaadanayan wixii khilaafana way iska tuurayaan wa acmaalin ayadana sidaas oo kale waay dadka hadday caado ka dhigtaan wax inay sameeyaan waxan ay samaynayan waxaa loo bandhiga calaa kitaab illahi wa sunati rasuul ijmac hadday waafaqaan ummadda waxa ay samaynayan waa lala samaynaa hadday khilaafaanna waa la tuuraa wa acmaalin baatina aw daahira markaasuu musanif ku yiri mima lahu tacaluqu bidiin wixii diinta xariir la leh diinta waxaan xariir lalahayn umuur dunya ummadda looma diiday ummadda looma diiday laakiin waxaa laga hadlaya diin markay noqoto waxa weeyaan saddexdaasaa lagu qiyaas qaadanaya ayib waاlijmaacu aladi yandabitu huwa ma kaana calayhi salafu الصaalix id bacdahum kahura اkhtilaafu wاntashara fi اlummati waاlijmaacu aladi yandabitu ijmaaca la dhihi kara waa koobmi karaa waa la ogaan karaa huwa maa kaana calayhi salafu الصaalix salafkii saalixa waxay ku sugnaayeen waay id bacdahum gadaashooda wixii ahaa kahura اkhtilaafu baa batay wاntashara fi اlummati khilaafka ummadii waa ku batay marka in masأala ijmaac loo loo helay ummadda dhan isku ijmaacdo waxa weeyaan in la helo waa adkaanay laakiin salafka waxa weeyaan dhulkoodana waa koobmay waana iska warqabeen marka waxay isku ijmaacaan waxaa la dhihi karaa ijmaac saxiixa wa laakiin maanta hadday wax dhacaan waxa weye ummadii dhulkeedii waa badan yahay culamadii waa mutafariqiin in hal shay laysku raaco aada bay ay eh, in la ogaado in laysku raaco waa suuragal laakiin ijmaacoodi in la ogaado oo wax la koobi karo lina ummaddii waa isku ijmaacdi sida lagu heli karo waa adag tahay markaasuu musanifku yiri huma hum maca hadihi اlusuul yaamuruuna bilmacruufi yanhawna can اlmunkari calaa maa tuujibuhu shariicatu huma hum dadkii ahlu sunnada ahay maca hadihi اlusuuli usuushan ayagoo haystaan waxay ku darsanayaan ya'muruuna bilmacruufi bay samaynayaan wanaagoo dhanna way isfarayaan wayanhawna can ilmunkarina way iska reebayaan calaa maa tuujibuhu shariicatu shariicada waxay ku waajibinaya ayagoo ka intilaaqayo fiiri marka dadka muminiinta waxaa lagu yaqaanaa wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari wyuqiimuuna الصلاaةa wyutuuna الزakاaةa wyuطiicuuna اllaha warasuulah ulaaئika sayarxamuhum اllah waa ummad meel iskula jeedo oo hawsha isla qabanayso soo ma arkaysid marka ya'muruuna biاlmacruuf dad xumoo qalbigooda baarid ou yahay oo macsida ilaahay khiira ayna u qabanaynin oo meeshan dacaaro ay ka furan tahay intana khamro ay dukaankeeda uu ka furan yahay intana ribada bunuugkeedii ay taalo oo markaa iska dhex fiirina iska dhex socdo oo wanaag isa samaynaynin oon isfaraynin ma aha ummadan markay arkaan xurumaatullahi tuntahaku way ka khiiroonayaan marka ninkana waxaa weyaan khiiradaas waxay ku ximbaaraya inuu dadka walaalihiis oo waaniyo kuwa la waaniyana markii wax la xasuusiyo way xasuusanayaan oo macsidii way ka tegayaan idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun saasaa la rabaa laakiin in la yidhaahdo ama ana laa atadakhl fi shu'uuni اnnaasi ya dadkii waxaa weeyaan masaajidkii u dukanaya waa dhowrsan yahay laakiin wuxuu wanaaga ku tirinayaa aniga min caadatii waxaa weyaan dadka arrimankooda ma dhexgalay kayfa laa yakuunu hada oo adii dadkii haday xumaan haayaan oo macsi ay haayaan diinta ilaahay ka wada horjeedo ma wanaag bay noqonay in laga aamuso laa wailaa khayriyadii ummadana meeshu ka tegaysa kuntum khayra ummati khrijat linaasi besh tamuruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar wa tuminuuna biاllah fiiri marka nin haddaad aragtid oo dhahayo in macsidii ilaahay dhulku ku faafsan aniga meeshaan aan ku cibaadaysanaya dadkaasna wax igama khuseeyaan ninkaas diin waxba ilaahay agtiisa uma yaalan liannahu muminka waxaa la rabaa inay xurqo ahaato nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka dadka ugu dulqaadan ugu dulqaadis badan buu ahaa laakiin ida intuhikad xuramaat ullaahi kaana inshada annaasi intiqaaman lannu diinta ilaahay buu nabiga isu istaagi jiray marka waxaa la rabaa wixiid wax ka qabo waysa waa goonigeeda oo qofkii markuu sababtiisa bixiyo asiga waa ku badbaada waataquu fitnata la tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waxa weyaan markii adiga wixii lagugu lahay aad ka baxdid kadib haddaad ka caajis laa tukalaf laakiin inaad wanaag ka dhigatid aniga waxaa weyaan dadkan ma dhex galo sax ma ah mid kalena inuu yiraahdo kan macsida samaynaane inuu caada ka dhigto war aniga iyo rabbigayga hana dhexgelin niya waxaan aan samaynaya ilaahay ba yaa igula xisaabtamayo asagoo ilaahay kula xisaabtamayo iyo addoomankana waxaa la faray inay xumaantana kaa reebaan wanaaggana ay ku faraan tadakhulna ma ahna waa wadiifa oo ambiyada laga dhaxlay weeyaan marka wanaagga waa la is amrayaa xumaantana waa la yska reebayaa haddii kale munaafiqiina la noqonaya munaafiqiinta fiiri wاlmunaafiquuna wاlmunaafiqaatu bacduhum min bacdi ya'muruuna biاlmunkari wayanhawna can اlmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum dadkaas inaad noqotid lama rabo waxaa la rabaa xurqa iyo khiira lidiin illahi inay kugu jirto laakiin markii macruufka iyo munkarka la amrayo waa in dawaabidoodii loo raaca dawaabidoodii waa la kala yahay nin waxa weeyaan wuxuu heli karaa an yuziila almunkara biاlyadi wاlqowli wa biاlqalbi waa dadka oo oo oo sulutaadka iyo macnaha wilaayaadka iskale ninka markuu meesha madax ka yahay waajib waxaa ku ah ficla wa qowla wa niyatan inuu munkarka zuuliyo nina wuxuu heli karaa qowlki keligiis oo yadma ku zuuli kara nin cilmile waay waxaan inay xaaraam yihiin oo ogyahay laakiin mas-uuliyad iyo xil ma saarno oo madax meeshiga ma ah marka wuxuu heli karaa inuu yah waxaan waa munkar waxaan waa macruuf saan hala samey saan la samaynin inuu yidhaahdo laakiin xaqu ma laha asagoo raciyat naasi baqiyat naas kamid ah inuu yidhaahdo intuu soo kaco nin asiga lamida dukaankiisa qaful oo ku jibiyo sigaaraad gadaysaa dukaankii anaa kaa xiray inuu yidhaahdo liannahu fitnaa ka imaanaya adiga wuxuu leeyahy markaad iga xiraysid awooddaad iigu xiray maxay tahay ninkii qaadi ma aha ninkii ma aha eh, eh, gobolkii guddoomiyihiisii ma aha ninkii ma aha shurda ma aha ninki waxaa weeyaan mas-uuliyad ma ahayo marka gacanna ku mas-uulin karaysid haddii aad gacantii ku zuuri karin ama qowlkii lagaa diido qalbigaad ka naxaysa wadalika adcafu liimaan ou yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu musanifku yihi yarawna waxay arkaan iqaamata alxaji xajka in la oogo oo ummadda ay sanad kastaba ay dad ka mid ah soo xajiyaan ee beytka ilaahay sana min sanawaad biduuna xaj ousan ahaanin iyo wljihaad iqaamat اljihaad jihaadkiina inuu oogan yahay ou jiro waxa weeyaan jihaadka marna waa farducayn ummadda dhan kaa wada qeyb gashaa waajib ah wuxuu farducaynku noqonaya ninkii ummadda madaxdu ahaay ba jihaadkii amray wuxuu ri ninkii awood heli karo dhan waxaan aan ka dalbaya inuu soo baxo dagaalkii aado waa waajibuu noqona ama ummaddii islaamka ahayd meel kamid ah lagu soo duulay marka awoodna way heli waan isaga difaacaan ummadii marka kuwa la xariiray inay u gurmadaan a waajib ku ah hadday ku filnaan waayaan kuwa ku xigo hadday ku filnaan waayaan ummadoo dhan inay ka wada qeyb gashay jihaadkaas farad buu ku noqonaya ida stunfirtum fanfiruu ou nabiga caleyh salaatu wasalaam yiri marka waxyaalahaas jihaadka wuxuu ku noqonaya fardu caynki iyuu kamid yahay ama cadowgii baaba ku soo weerara dhulki adiga marka nin kasta bimaa yastatiic waa inuu jihaadkii galaa wاljumaci wاlacyaadi in la ogaa waajib ah yarawna iqaamata aljumaci jumcayaasha in la ogo iyo walacyaadi ciidyaalkana in la dukado waa waajib laakiin maxaa weeyaan maca alumaraa dadka umarada ah, ayaga markay jihaadka kugu yeeraan jihaadkina waa la galayaa xajka ayagaa hogaamin jiray dadka oo mas-uuliyiinta loo dhiibi jiray islaamka horo ninka haddii magaalada madax looga dhigo waxaa waye salawaadkana masaajidka ugu weyn asaa dadka ka dushinayo jumcada dadka asaa u khudbaynayo ciidda asaa dushinayo ummadan hadday jihaad u tegi karta asaa horumarayo haddii eh, maxaan ku iraahdaa eh, xaj la aaday asaa hogaaminay saasaa lagu yaqiin laakiin haddii la waayo ninkiiba mathalan magaalada madaxda ka ahay oo kale salaad maba dukanay waxaan leenahay salaad ma la dukanay ama jumaca iyo jamaaca laa waa la dukanay ummadii weeraraa lagu soo qaadaybo ninkaana wuxuu ri jihaad ma gelayno ummadda dhulkoodii waa lasoo qabsanaya warkiisa la maqlimayo ummadda waa lala difaac waa laga difaacaya whakada maca alumaraa abraara kaanuu aw fujaaran ama baariyaal ha noqdaano abraaran ama fujaaran faajiriin ha noqdaano waxa weeyaan waa lala jihaadaya lama dhahayo ninkan oo madaxda wadankan ka ah jihaadka uu noo hogaaminaya ku raaci mayna liannahu waa nin mukhaalafaad samaynaya hadduu khamro cabaya xataa ou jihaad noogu yeero waa in laga qaata sidaas weeyaan asoo mukhaalafa samaynayo haduu imaam noo noqdo waa lala dukanaya haduu ciiddii iyo khudbadii akhrinayo waa laga maqlaya lama dhahayo ninkan ma aha nin saalixa inuu na dushiyo ama inuu jihaad nagu hogaamiyo liannahu mukhaalafaadkaasaa ku jiro waxaa weeyaan waa nin faasiqa kownuu faasiqan laa yamnacu an yakuuna imaaman wa qaa'idan wa qudwatan fi asalaa oo imaam noo noqonay oo diidi mayso liannahu haddii la yidhaahda nin kasta oo mukhaalafo yar samaynayo yaan lala dukanin ama aan lala jihaadin haddii la yidhaahdo ummaddii meeqay ku kala tegaysaa liannahu wax kastoo adiga samaynaysa imaaba xumaan waa arkabo marka waxay noqonaya laba ina isla dukanin marka salaada waa la isla dukanayaa wax kastoo ninkan bidcaha ku jirto Eh, inuusan gaal noqonin unbaa muhim ah laakiin maa duuna alkufri biاllaahi tabaaraka watacaala ninkaa waa lagu adeecayaa khayrkuu noo yeeri laakiin macsi hadduu noo yeero yihahdo maanta kaalaya anigaa meeshaan madax ka ah khamradaanan cabah layla caba maya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq hadduu yihahdo dadkaas walaaliheen dad muslimiin hala weerar hadduu yihahdo maya laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waxa weyaan laakiin waxa lagu raacayo waxa weeyaan wixii diinta ay noogu yeertay in la qabta hadduu noogu yeero waa lagu raacaya saas waay wa yuxaafiduuna cala aljamaacaati jamaacaadka way xifdinayaan walidaalika fiiri salafi saalix waqtigiisa ummadda jamaacaad badan baa ku dhex jirta oo ay kamid ahayd muctasila murjia shiica waxyaalo badan masaajidna ummadda kalama yeeshanin way isla duka jirtay way isla jihaadi jireen hal imaamayna isla lahaa jirtay ummadda ayagoo intaas khilaaf dhexdooda joogo yaa ummaddana maalin kasta dhul ay sii qabsan jirtay oo diinta waa la faafi jiray maantana waxaan kari karaynin in mas'ala min masaa'il alfuruuc ama wasiila min wasaa'il dacwa keliya inaan isku waafaqno oo lagu kala tegayaa aad arkaysaa qoladaana gooni u degan tahay qoladaana gooni bay u degan tahay nashaad ma wadaagayaan lama wadaagayo masjid hal nashaad lagama wadayo ayagaa cadow isku ah waxay daliil u tahay qilat lfahmi can illaahi wa rasuulih waxyaalahaas ummadda ku kalama tagto waxa weeyaan ummadda waa la ilaalinaya kelimanimadeeda guud waa la ilaalinaya khilaafkan hooso waxaa lagu xalinayaa anniqaash walxiwaar waradd sharci lama dhahaya annaga qoladan waxaa weeyaan waa sidii kelimada oo ijtimaacu lkelima aan ugu dadaalno laakiin khilaafka dhexdeena yaalla lagama hadlaya maya haddii wax laysku khilaafsan yahay oo fii usuuli diin aw fii furuucihi waxaa weeyaan waa laysla niqaashaya daliilkaada keenso ana daliilkeyga keensano salaadii waa isla dukanaynaa jihaadkii waa isla gelaynaa masaladanna waan isku niqaashaynaa oo ninkii xaq ahaa in lagu raaco weeyaan ima anta aw ana maa fi ayi mushkila laakiin la dhihi maayo xirsan calaa ijtimaaci kalima khilaaf ba aan la soo qaadin may taa saxna ma ah marka laa haada walaa haada wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin